bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan saaxiibyaal idilkiin meel walba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho mar kale wacan saaxiibyaal waa barqa talaadaha taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha labaad ee februaayo sanadkuna waa labaatan labaatan iyo qodobada barnaamijka ogaal haddii aad la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga magaalada laascaano oo weli ay ku dagaalamayaan dhinacyada hubaysan ee dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan ayaad ku ogaan doontaan barnaamijka ogaal ciidamada amniga caasimadana waxay sheegeen inay toogasho ay ku dileen nin ka tirsanaa al-shabaab kadib dagaal ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha dhinaca degmada hilwa qodobada kale oo barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan soddon sano kadib soomaaliya oo ku guulaysatay in lagu soo wareejiyo furihii hagista diyaaradaha hawada dalka iyo maamulka degmada bardaale ee gobolka baay oo dadka deegaanadaasi degan ku amray inaysan qaadan karin awaamiirta ururka al-shabaab qodobada kalood maqlaysaanna waxaa ka mid noqonaya tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dalalka turkiga iyo siiriya oo sii dhaafaysa afar kun oo qof iyo dalal dhaca daafaha caalamka oo ka qayb qaadanaya gurmadka dadka laga baadigoobaya daara ku soo dumay dhulgariirka ku dhuftay dalalka siiriya iyo turkiga qaybo ka mid a ah. qodobadaas iyo dabcan wixii hore inagu soo kordho ayaad barnaamijka ogaal ku dhegaysan doontaan xubnihii joogtada ah oo aad barnaamijka kaga barateen qayb ayay ka yihiin oo u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal dhexeeyaayo dhan kastaba wadag weeye digi soomaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay dalkuna dalkuna dalkuna waynaga dhexeeyaayo dhan kastaba wadag weeye digi soomaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay dhammaan madaxda ciidda ay dhawra xeerka noo dhigano dhaqanxumina naga jira dhaqanxumina naga jira

dhaqankiyo dhulka hoyo iyo ciidda dhaydiyo oo karuurkeeda dhaqankiyo islaamkiyo dhulka hooyo iyo cidda dhaydiyo karuurkeedamadaa dhir irsan eedan agtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eeeebba noo dhigay e shisheeya ka dhuranaya waa inaan ka dhacsanna dhir irsan eed adhagtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eeba noo dhigaye shisheeyaha aan ka dhuranaya waa inaan ka dhacsannaa soomaala dhammaantiin kala dhuwa dhumashada daaya dhufaysyanahakalagelinasoomaalahay dhammaantiin kala dhumashada daaya dhufaysyanaha kala gelina iyokayga isku dhaqayaamaandeeq numa cunaya waa inaan ka wada dhicina abayna wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh <laughs> warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas waayahay mar kale waxaan saaxiibyaal barqa wanaagsan ayaan idin leenahay aan ku bilownay barnaamijka ogaal haddaynu ku biloawno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga magaalada laascaanood waxa ay ku soo warramayaan in halkaasi uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya dhinacyada hubeysan ee ciidamada deegaanka iyo sidoo kale ciidanka somalilan weerar xoogan ayaa saakii waa berigii hore bilowday ilaa iyo imikana wuu socdaa waxaa la aaminsan yahay dagaalka inuu dhiig badan uu ku daatay laakiin lama ogo khasaaraha rasmiga ah balse wararku waxay sheegayaan in khasaare xoogan uu kala gaaray dhinacyada dagaalamaya rasaasta ayaa weli la maqlayaa waxaana dadka deegaanku ay soo warinayaan in dagaalku weli uu sii xoogeysanayo qeybo badan oo ka mid ah bariga magaalada laascaanood magaalada laascaanood xaaladeeda ayaa aada looga dareemayaa dagaalkaasi waxaana ay noqonaysaa magaaladu inta badan mid hawanaysa shalay ilaa iyo xalay qoysaskii ugu badnaa ayaa ka barakacay magaaladaas iyagoo ka cabsi qaba in madaafiicda ama rasaasta kale ee laisku adeegsanaya ay ku waxyeeloobaan haddaba cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan oo ah weriye madax bannaan oo ku sugan magaalada laascaanood ayaan goordhow la xiriirnay waxaana wax ka weydiinay wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda magaaladaas iyo dagaalka waxaana uu yiri aada umaasan tahay eh, runtii eh, saaka waa berigii isla xilligii shalay ee rasaasta bilaabatay ayaa mar kale dagaal u qarxay eh, laakiin waxaa kii shalay kan maanta farqiga u dhexeeya wuxuu yahay kii shalada wuxuu ahaa mid afaafka hore ee magaalada dagaalku ka bilowday ayuu maanta xaalada midaasi waa ay ka duwan tahay oo dagaalku waxa uu ka soconaya daafaha magaalada iyo meele shalay dagaalku ku gabalacsaday marka eh, jugta iyo madaafiicda eh, xoogga laalaysan absanaya waa waxay dadka magaalada jooga ay maqli karaan laakiin haddee sidii shalay oo kaleeto culeys badan gudaha magaalada uma saarana walow maamulka somalilan ciidamadooda marka qaar ay madaafiic magaalada kusoo tuurayaan haddana ilaa hadda intaan helayayo maadaama dagaalkan uu socdo dad dhinta lama sheegin iyo wax madaaficdaas ku dhacday laakiin da dagaalka aad uu xoogan yahay wuuna socdaa duleedka magaalada si gaara ah inta badan dagaalku wuxuu ka socdaa ilaa iyo hadda ilaa iyo shalay jihada bare ayuu magaalada ka socdaa ilaa iyo koonfurta hadda siisadayaa ciidamada somalilan waxaad moodaa in eh, dagaalku hadda sidii shalay u caboonayeen aanay hadda iyagu ahayn eh, gurmad badan oo dadka deegaanka soo gaaray darteed marka eh, waxaa kaloo jirta in ciidamada maamulka somalilan ay joogeen deegaanka duqarad ay kasoo baxeen intooda badan sida aan ilo xogagaal oo muhima ah aan ku helay oo ay soo aadeen dhinaca magaalada laascanood maadaama ciidamadoodii halkaa jooga waa cadaadis aad u tiro badan saaran yahay waxaa kaloo ay sheegayeen ciidamo kale oo isla deegaanka ay dhinaca culeys kasoo saareen sababta in ay keentay ciidamada maamulka somalilan ay kasoo baxaan deegaanka tukaragna ay taa marka waxaad moodaa eh, gebi ahaanba deegaanada ay dadkan eh, ss laisku yirahda degan yihiin in abaabul iyo magaranaysaa gurmud xoog lagu kasoo socdo marka ciidamaduna eh, ilahaas bay helayaan sidaa daraadeed wax boodaysa hadda furumihii badan ay ku jireen waa ay soo banaynayaan ciidamada maamulka somalilan ma waa gartay dagaalka saaka ayaa qaaday ma deegaanka mase kuwa somalilan de horta eh, mar haddii furun la fadhiyaa eh, way adag tahay inaan hadda ku irahdo cidaabaa dagaalka balowday laakiin marka haddii dagaalkii shalay uu qarxay haddee markaad la hadasho saraakiishu waxay kuu sheegayaan marba dagaala lagu soo qaaday de waxaan u joogsanaaba ma garanayno in de noo soo tabaabushoonaya inaan hadda fursad kale aan siinaa de waa waa waxay ku leeyihin macquul maaha marka iyagu dee dagaalkii shalay maadaama uu dagaalka shalayka somalilan ay soo qaaday de waa sida bilowday iyagaana bilaabay bay ku ay ku leeyahay ay ku sheegayaan marka aad wareysato marka marka la eego ee xaaladda waxa ay tahay hadeertaan mid runtii eh, sidii shaaay aanay magaalada haddu culeysaadan u saarayn laakiin dadkayaan jeedhawaqa iyo madaafsiciga iyo waxaa la isku adeegsanayaaye dagaalyada ay ku maqlayaayo waa dagaalku waa eh, marka waan marka runtii dhinac laga fiiriyo waa arin eh, culeyskeeda leh dagaalku waa uu soconayaa waa uuna sii xogeysanaya marba marka ka dambaysa Eh, laakiin waxaan kuu sheegaya sidii shaleen xaalada ahayd marka waa kugaa wax kalo hadda culays oo isaayidaho degaanada saaran ma jiraan waayahay waayahay eh, waxaad wargasa eh, tirada dhimashada shalay ilaa iyo maanta ma laga warqabaa intaay dhan tahay ama qaasahan horta maanta tirada de waa dagaalku kolley waa baloodan socdaayo saaka un warna kuaaba kama sii galo laakiin markaan isku dardaro labada dhinac dagaalkii shalay dhacay runtii khasaaro badan bararka qaar toddobaatan sideetan baa ayaa la gaarsiinaya labada dhinac laakiin dadka deegaanku ilaanka hele waxay sheegeen ku dhawaad labaatan qof dagaalkii shalay inay kaga dhinteen laakiin dhaawacna uu jiro welina dee dagaalka maadaama uu socdo waxbaa soo kordhay daqiiqad ka hor ambalaas baa idhaaftay baa dadka ay marka usoo xooraamiyo khasaare wuu jiraa dadka deegaanku laakiin waxay kuu sheegayaan khasaarada macdaha u ka difaacdaan ciidamada bal magaalada jawigeedu waa sidee shalay xaalad baa ka jirtay maanta magaalada laascaanood waa sidee horta magaaladu waa magaalo eh, dagaalo ka socdo marka ganacsi horta intii hore horeba dadku magaalada ugu qaxeen oo wax badan ma jiro intii kalena dee wax ganacsi la yidhaahdo ma jirto sababto waa ah magaaladu intii dadkii joogeen difaaca hore ayay aadeen marka meel furan ma jirto waa magaalo haawinayso oo hadda waxaa dhacaya ee la weysanaya waa rasaasta oo keliya marka eh, ganacsi habaha soo hadal qaada magaaladuna de sida muqdisho kaleeto de magaalo saada u ballaaran maaha de waa magaalo iska un adigu markaan hadda kuu soo laba degmo oo ka tirsan gobo halka banaadiro la isku dara una dhiganta marka waad garan kartaa marka magaalamacaas oo kaleeta dadkeedii ay qaxeen magaranaysa xoog la isu sheeganayo marka eh, ganacsi ma jiro eh, inkastoo dadka magaaladana ah, hade dagaalkan waa mid dadka deegaanku ku socdo marka eh, waxaad moodeysaa in qof allaali qofkii u qaadan karay saf hore iyo jid hore dagaalka waa un xaalad noocaas oo kaleeta difaaca adag magaalada shalay unbaa dhibaatada jirta maanta dagaalku waxa ka soconaya duleedka magaalada ka soconaya inta badanna hadda cilmada somalilan hadda iyagaa gacan gobolka marka saacada hadda may hadlayno ilahaan heliyo aan ka sheeg magaalada ka waran wax e, e, telefoonka kaaga jawaabaan markaad wabacdo sababtu waxay tahay culeyska iyo xaaladaha soo gaaraya iyo ayaa ka badan marka e, iyagu laftirkood si rasmiya hadda kuma siinayaan wax kudhahaya weli waxbaa soo kordhaya waxbaa jira laakiin Eh, ambulance hadday dhaafsadaan dhankeeda lakiin waxaa qiijiin karo dhimasho eh, eh, iyo dhaawac waa sidii lakiin kolley dhinac furunta dagaalka ay ka timid halkan ayay ka baxday marka waa eegeynaa waxaa dhabta ah ee goobta si sariyiinta khasaaro iyo wixii jiraba waa waa waa waa eegeyna insha allahu tacaala laakiin ilaa iyo hadeertaan dagaalkuna waa u socdaa wax guul iyo guul daro hadda la sheegi karaana dambe ma jirto maadaama dagaalku aad u socdayo waayahay ugu dambeyntii maxaa la filan karaa ayaad isleedahay eh, dagaalkan eh, udhexeeya deegaanka ciidanka dadka deegaanka iyo somalilan horta runtii mid baan kuu sheegayaa dadka deegaanka markaad la hadasho waxay ku sheegayaan eh, walaalo in ma ay tahay in somalilan ay deegaanadan ka baxdo oo keliya ay xabadda ku joojinayaan hadda hadii ay haddaa kulli haddaan joojino waa uu soo dad waa wax nagu nalagu socdo noo soo diyaar garoobayaa bay ku marka

jooga ay kasoo baxeen dhinacay muqarada eh, waxaa la filan karaa eh, in eh, dagaalku weji kala yeesho waayaha dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wariye cabdiwahaab baadan cabdiraxmaan isagoo laascaanood xarunta gobolka sool ku sugan ayuu faahfaahin dheerada ka bixinayay dagaalka iminka soconaya ee u dhexeeya ciidamada hubeysan ee dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan wixii war kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ayaad ku ogaan doontaan saaxiibyaal xaaladda duleedka bari ee laascaanood oo iminka dagaalku weli uu ka soconayo markana muqdishoan kusoo noqonaynaaye warar dheeraad ayaa waxaa laga helayaa dagaal u dhexeeyey ciidamada booliiska caasimadda iyo rag hubeysan oo la sheegay inay ka tirsanayeen ururka al-shabaab kuwaas oo xalay ku dagaalamay caafad ka tirsan suuqa xoolaha dhinaca degmada hiliwaa dagaalka waxauu yimid baa layidhi kadib markii rag ka tirsan ururka al-shabaab weerar ay ku ekeeyeen bar kontarool oo degmada hiirwaha suuqa xoolaha ay ciidamada booliisku ay ku lahayeen war qoraal ah oo kasoo baxay booliiska gobolka banaadir waxaa lagu sheegay in mid kamid ah ragii ka tirsanaa ah ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday halkaasi lagu dilay ciidanka booliiska qeybta gobolka banaadir gaar ahaan ciidanka qeybta bari ayaa goor dhowey toogtay mid kamid ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab kadib isaga iyo laba kale oo argagixisada ka wada tirsan ayaa weerar ku soo qaaday bar kontarool oo ciidanka booliisku ay ku leeyihiin degmada hiliwa gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay taliska booliiska gobolka abnaadir sidoo kale isla booliisku wararku waxay qoraalkooda ay intaasi ay sii raaciyeen in ragga weerarka soo qaaday ay hubeysnaayeen markaana waxaa la sheegay in laga furtay rasaas qoryaha nuuca r b g oo ay ku hubeysnaayeen ragga weerarka soo qaaday ciidamada amniga caasimadda ayaa howlgallo ballaaran ka wada qeybo ka mid mida ah muqdisho toddobaadyadii u dambeeyay waxaana ay sheegeen in ay soo qabanayeen rag ka tirsan al-shabaab iyo kooxo kale oo burcada ah ama kooxo kale oo qalalaaso ka wada caasimada dalka ee magaalada muqdisho markana in ka badan soddon sano kadib soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in lagu soo wareejiyo furihii hagista diyaaradaha hawada dalka war arrimahaasi la xiriira waxaa inoo siiya ambaqaadaya wariyaheena maslax bukar xaaji soddon iyo laba sano kadib waxaa soomaaliya ay si toosa ah dib ula soo laabatay nambarada gaagaaban ee lagu jaro tikidhada oo muwaadiniinta soomaaliyeed iminka wixii ka dambeeya ay adeegsan doonaan gaar ahaan xarumaha laga jaro tikidhada diyaaradaha oo horay u adeegsan jiray nambara sireed waddamo kale laga soo minguuriyey heshiis lagu saxeexay magaalada nairobi gaar ahaan safaaradda soomaaliyeed waxaa ka qayb galay wafdi ay hogaaminaysay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya marwo fardowse cismaan cigaal iyo madaxweyne ku-xigeenka hay-adda ayata oo u qaabilsan afrika iyo bariga dhexe jarista tikidhadan iyo soo celinta guud ahaan macluumaadka ku saabsan habka sharciga caalamiga ah ee loo jaranayo tikidhadan iyo nambarada gaagaaban ee dowladda soomaaliya horey uga maqnaa halkan sidoo kale waxaa ku sugnaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan waxaana la saxeexay in soomaaliya iminka wixii ka dambeeya tikidhada laga jarayo nambarada u qaaska ah ee gaagaaban ee dowladda federaalk soomaaliya mas-uulka ay ka tahay lagu jari doono tani oo culays badan oo horey ay u qabeen xarumaha laga jarto tikidhada meesha ka saaraysa marwa fardooso cismaan cigaal wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka hay-adda ayata ayaa halkan warbaahinta kula hadlay waxaan halkan heshiis ku galnay maantay hay-adda duulista diyaaradaha qaabilsan adduunka ayata heshiiskaas oo ah mataqaanaa in codekii soomaaliya ay lahayd oo travel agencies-ka iyo diyaaradaha la soo celiyo representationkii iyo mataqaanaa ka qaybgalkii aayata ay soomaaliya ku lahaydna dib loo soo celiyay haddii ilah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa marka heshiiskaas inuu noqdo heshiis miro dhal ah soomaalina wax u tara iyo mataqaanaa airlineska soomaaliyeed ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa aayata sidoo kale wax walboo qayb ay ka noqon karaan horumarinta aviationka soomaaliya iyo mataqaanaa diyaaradaha inay mataqaanaa naga caawin doonaan ayaan rajaynaynaa heshiiskaana uu horkac u yahay waa uga mahad celinaynaa master kamal runtii oo ah gudoomiyaha diyaaradleyda ayaata la yiraahdo u qaabilsan africa iyo een maxaa la yirahdaa middle eastga u qaabilsan inuu maanta nairobi la joogo runtii heshiiskaasna uu qayb ka ahaa dadkii mataqaanaa kasoo shaqeeyey waa u mahad cid walbo gacan ka geysatay maareeye axmed macalin uu ugu horeeyo runtii oo in muddo ah abiyeeshka soomaaliya ka shaqaynayey waqhti dheerna geliyey safaaradda waa u mahad ayadana sidoo kale oo noo hoostgaraysay heshiiskan inuu maanta dhammaystirmo Today was uh, an excellent day between IATA and Somalia maanta waxaa maalin taariikhi ah ay u tahay hay-adda ayaata iyo dowladda soomaaliya oo heshiis weyn halkan ku saxiixay halkan waxaan ku soo gunaanudnay oo aan ku saxiixnay heshiis wada shaqayn oo aad u xoog weyn oo ayaata iyo dowladda soomaaliyaba ay wax badan ka faa'iidi doonaan tani waa horumar xooggan oo ay soo korarsatay dowladda federaalk soomaaliya waana arrin ku saabsan in tikidhada lagu jari doono nambarada sirta ah ee gaagaaban ee dowladda soomaaliya ay leedahay waxaan ku faraxsanahay in toddobaadyo ka hor dowladda soomaaliya hawadeeda ay noqotay mid laysku hallayn karo oo habka badqabka caalamka ay la mid tahay soomaaliya ayaa toddobaadyo ka hor waxa ay ku dhawaaqday in ay si toosa ugu biirtay dalalka hawadooda laysku ysku hallayn karo amni ahaan islamarkaana tani waxay sii noqonaysaa horumar kale oo dowladda federaalk soomaaliya ay ku tallaabsatay waa mahadsan yahay wariyeena ah maslax buukar xaaji warkaasi nairobi kasoo diray kuna saabsanaa in ka badan soddon iyo labo sano kadib oo soomaaliya ay ku guuleysatay inay la soo wareegto furaha hagista diyaaradaha hawada dalkeena soomaaliya wali saaxiib yaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaale markan baahi ayaan aadaynaa maamulka degmada bardaale ee gobolka baahi ayaa waxa ay shacabka ku dhaqan deegaanadaas ay kaga digeen inay qaataan awaamirta ururka al-shabaab iyo inay lacago ay siiyaan al-shabaab ayaa badi dadka ku dhaqan deegaanada ay ka harimyaan waxaay ka qaadaan lacagaha baada ah maamulka degmada bardaalena waxa uu ku baaqay in aan wax lacag ah la siin karin isagoo ganacsatada deegaanka ugu baaqay inay ka digtoonaadaan in al-shabaab wax macaamil ah ay la yeeshaan gudoomiyaha degmada bardaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladaas ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay bilaabayaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab weliba gudigaane eh, shacabka wiilaha degmada bardaale deegaanada hoosqoyaa waqtigii oo ha iyo dadkii marlamaad warsadahayeen lacag eh, lacagdaas lacag e eh, shacabka degmada bardaala alinku digaanayo lacag daasandhiigna khaasatan dadka beledkun degmada nawaaxi jeebka nool iyo dadka degmada rooga wali xamid dheegahana in nimankaas iyo dad un weyreen inka weyreen deegaanka kurtun imeelo kala iyadoo nimankaas waqtijoo dhamaaday laakiin abaawirtii ogolaada isi weeraan kurtunka sida kurtun hortay leeyahay munoo dheer meelat walowgii lan allalanki usoo deegaankaas jeedad misnimantaas la fidhiyey misnimantaas war unkuusa unu aragna tilaabadii dowladdiiyo go-aanku deertisiinba ogdin dhanka shabaabka dacwooda mise indhaga nuglaaga mise meeriga tirsiinka dacwooda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dowlagoboleedka koonfur galbeedu go-aan laha ku saare go-aankaas wara fadaana idin hogaansanaada lan allalankii walaagaas inu hogaansano nimantaas indhaga nuglaaga unu aynaadnay geedka walaay ku bilaaba hayadaha amniga iyo dhammaan ciidamada dowlada british gowani aan markas yaanahay iyo dadka dhaqdhaqaajii la socda insha allahu tacaala kurtumnatiin ogaynu leey manoo dheer wal unaka gaalan isiinba og dadka kurtum hadda oo shan qof qof intii oo hawta anuun raaw ku shilayni lan alla lan dacwoodan wali in inuusu horunbaha sadigaadii horuntalada nimantaasna fil caaraga la baan ah ulan kor mila degmada badaala dadkaan fijiran in sheeganna dadkaan dhega nuulana weerahana weli in sheeganna hadhow aylisaadnay walaa nimantaas cadowka e eh, dillaawayaalka e eh, khawaarijta e eh, oo tabarti oo meel isin aragdanta geegdooda oonama ku tabardurinnin wal dowladnimada iyo nidaamka iyo muslimnimada dad ku reabayaan jiraan laakiin wala in sheegana lanka hati shabaab oo waqtigii dhamaaday bahi beese an kuusa leh layow roog kow roog laba roob saddex roob oo ada unku herna hal doolar war ku yarmila hal doolar ranka shabaab hasiiya insha allahu tacala un tilaabo ku qaadan hadda wayna iska awaadnay ogni dadkan dheganu dadka wala sheegahay dadka dadka baaka unku qaadahay saacadun laku bilaabo gobka shabaab maseeda ganacsiga shabaab maseeda ilanka dadwaaheyka oo maartay dowladna ahayna shacabna ahayna shabaabna ahayna oo abuurkooda dadka barakacyaha una siin digaan walaajeebku bacdoo bilaahi una shaqadaan ku qabsadaan kurtugna raamacadaymaa kurtugtiin ogaani inta roogda been aabiyo walbeesama kuusan hoo bilaahi marka wala inu sheegane lan yawatakiin digaani roog lan hadhali odimudi birtayaala kutabi oo seelo koromelanayo shabafaun sheego laakiin wali fadaan inu sqorleenba haninka dhagan wallaahi bilaahi talaahi marku ogolaado lan shababka dacwoodi

dhankiniseeda shabaabo hadhow dhibaatohonkii deerta lan yaw adi kiintaal lana warsoomi leh ilaahay ballinshey me ahaa lan kurtum iqasu oomana imil shabaabkood hoobuna ka aragna lanka shabaabta eh haatoonimi hadhow ila anaalay san waali inta walmii deeren hool la era kuhiro fadaan digmiyu calaa calmuka jara siin sheegan dilka haftis dooga mariyo nimi hanuma beenhayta anoo shabaab shabaab dadleyn waliyo haysaan u diinamile niman cadawi ah maafi ah dalki diinti dadka ka duuli hata madawada hoore waqtiga dhamaadi hoob hata agliga koy warsiga galli koy omarta nugaalo galli wallahi horsi ma ogolaado reer berda laanka baqan ee deegaana hooskan laan hadda oo tuuli baas laan alla laanka baas qoso tuuli kas si wadi hata kooda toddobaad shan qof e. oo ah oo deegaan berda baas qoso aan ka kirin kile ah ani maamulkan irjar ma ogolaadana in nimankaas cadowka baasilin kuus dadka ganacsiska warinka baaqane degmada bardaala waaya dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay waxaana uu faahfaahin ka bixinayay howlgallo la filayo in deegaanadaasi ay ka dhacaan awaamirna waxa uu farayay shacabka ku dhaqan deegaanadaas gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada bardaale ee gobolka baay markana waxaan aadeynaa wararka ka baxsan soomaalida ee haddaan ku horumarno dhulgariirka ka dhacay gudaha dalalka turkiga iyo sidoo kale syriya wararkii ugu dambeeyay ee laga helayaa syriya iyo turkiga waxay sheegayaan in dhulgariirka baaxadda leh ee dalkaasi saacdihii lasoo dhaafay ku dhuftay uu kor usii kacay saakii oo talaadaha dhulgariirka ayaa qeybo badan ama magaalooyin kale oo cusub oo horleh ku dhuftay qeybo kamid ah waqooyiga syriya iyo koonfurta dalka turkiga tirada dhimashadu iminka waxay gaartay afar kun iyo saddex boqol oo qof dhulgariirka ayaa cabirkiisu waxuu yahay toddoba dhibic sideed higtar waxaana uu ku dhuftay dhul aada u ballaaran oo ka tirsan syriya iyo sidoo kale turkiga dowlado ay ka mid yihiin dowladaha ee mareykanka hindiya shiinaha ciraaq ayaa waxa ay sameynayaan ama ay ka qeyb qaadanayaan gurmadka samate bixinta loo sameynayo dadka daaruhu ay ku dumeen kumanaan qof ayaa la aaminsan yahay in weli ay ku hoos jiraan daaraha burburay waxaana lasoo badbaadiyey boqolaal qof saacadihii u dambeeyey kuwaas oo iyagoo nool oo badqaba la helay halka qaarkoodna dhaawacyo culus ay gaareen waxaana dadka qaar la geeyay durbadiiba cisbitaallo ku yaala gudaha dalalka ama aaga ee masiibadani ay ka dhacday dowladaha qaarkood waxay sameynayaan gurmad ballaaran oo aada u weyn waxayna isku dayaan inay ka qayb qaataan samata bixinta dadka masiibadan ay haleeshay sidoo kale waxaa gurmadka qeybka ah dowladaha ku bahoobay magaca midowga yurub iyo sidoo kale dowladaha ku bahoobay magaca isgaashaan buursiga nato intaba waxay sameynayaan gurmad samata bixina oo ay ka qeyb qaadanayaan diyaaro helikabtar ayaana la arkayaa oo dul haabaya hawada qeybo kamid ah goobaha musiibadu ay ka dhacday saaki oo talaado ah deegaanada dhulgariirka ku dhuftay ee hor leh ee syria waxaa kamid ah magaalada idlib oo la ogyahay inay kamid tahay magaalooyinka ugu daran ee horey loo uga dhici jiray dagaalada shantii sano ama tobankii sano ee u dambeysay halkaas ay ku hardamayeen dhinacyada soo horjeeda ee syriya ku sugan idlib horey waxaa u burburiyey dagaaladaas waxaana mar kale ee haleeshay saakii masiibo xoogan dhululgariirka ugu xoogan ee syriana idlib ayuu saaki ku dhuftay waxayna dowladaha qaar oo ciraaq ay ka mid tahay iminka ay sameynayaan gargaar baaxad leh oo ay gaarsiinayaan idlib iyo aageeda ra-iisul wasaaraha ciraaq ah, maxamed ninka lagu magacaabo al sudani waxa uu sheegay in ay gargaar iyo gurmad ay la barbartaagan yihiin dowladda syriya iyo gaar ahaan shacabka ee syriyaanka ah ee masiibadani ay haleeshay sidoo kale dowladda mareykanku waxa iyana ay ballan qaaday in ay barbar taagan tahay dowladda turkiga iyo sidoo kale syiriyaba si looga samato bixiyo xaaladda masiibada ah ee ku jirto madaxweynaha dalka mareykanka jo biden waxaa goordhow uu tacsi ula qaybsaday madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo sidoo kale madaxweynaha dalka siiriya wuxuuna yidhi aad baan ugu xumay masiibada gaartay dalalkan waxaan isku dayaynaa inaan ka qayb qaadana ayuu yidhi madaxweynaha dalka ee mareykanka jo biden mar uu goordhow uu la hadlay warbaahinta si kastaba waxaa weli kor usii kordhaya tirada dhimashada ee deegaanada dhulgariirka oo ku dhuftay dadka dhimanaya waxaana weli la arkayaa dhulka oo ruuxanaya ama gelgelinaya iyo daaro burburaya inkastoo deegaanada qaar lagu soo waramayo waa deegaanada shalay dhulgariirka oo ku dhuftay in xaaladoodu iminka ee caadi ay kusoo noqonayaan weli saaxiib yaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibeyaal weli ogaal ayaad maqlaysaan warar kale oo dunida inteeda kale la xiriira ayaa inoo soo socdo balse markan xubnihii joogtada hayaan ah waxaan ku bilaabaynaa xubinta bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale xubinta waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo deeqa maxamuud maxamed aynu ku bilownay dhinaca iyo hadalhaynta aadaa u mahadsan tahay ay saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada lagu hadalhayaa dhankii iyo sboortiska gaar ahaan horyaalka brimer liaga ee dalka ingiriiska ayaa warweyn ka soo baxay brimer liaga dalkaasi ayaa kooxda kubadda cagta manchester city waxay kusoo rogeen eedeemo kuwaasoo la xiriira in kooxda kubadda cagta manchester city ay sameysay khiyaano dhanka maaliyadda ah manchester city ayaa laga saari doonaa horyaalka ama dhibcaha laga dhimi doonaa kadib markii lagu eedeeyey in sharciyo dhowr ah oo dhanka dhaqaalaha ah ay jibisay intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun sideed iyo tobankii haatanba kooxda manchester city waxaa ku socota baaritaan la xiriira dhankaasi eedeemaha lagu soo eedeeyay kooxdaani manchester ayaa waxaa la leeyahay haddii eedeemahani ay dhab ku noqdaan islamarkaana lagu soo caddeeyo waxaa macquul ah in ugu yaraan laga jiro shan iyo toban dhibcood aysan ahayn gebi ahaanba laga saaro horyaalka brimer leaga ee dalkaasi ingiriiska kadibna kooxdaani la leeyahayba sannadihii labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun toban iyo sideedii intii u dhexaysay horyaaladii ay qaaday waxaa loo qaybin doonaa kooxihii markaasi kaalinta labaad ku jiray baraha bulshada ayaana warkaani aad u qabsaday saacadihii lasoo dhaafay manchester city ayaana haatan waxaa soo wajahay qalqal ballaaran kooxdan ayaa haatan kaalinta labaad waxay kaga jirtaa horyaalka bermer liaga city ayaa haatan dhibco gaaraya afartan iyo shan dhibcood waxa ay ku heesaa kaalinta labaad ee horyaalka bermer liaga ayay kula jirtaa kooxdaani ayaana haatanba aada u walwalsan iyadoo laga cabsi qababa in lagu soo caddeeyo eedaamahaasi dhanka kalena haddii aan eegno deeqaaya kooxda reaal madrid ee ka ciyaarta horyaalka laliigaha ee dalka sbein ayaa waxa ay soo saareen liiska xidigaha uga qaybgeli doona koobka kooxaha adduunka reaal madrid ayaa waxaa la leeyahay intay ciyaari doonto koobkaasi waxay waayi doontaa xidigaheeda ku khatarta badan ee goolhayaheeda cartwos iyo weeraryahankeeda karim benzema reaal madrid ayaa labadan xidig waxay yihiin xidigo ay aad kooxda ugu tiirsan tahay catwos ayaa waxaa laleeyahay dhaawac ku seegi doona koobkaasi kooxaha adduunka sidoo kale krem benzema ayaa isna dhaawac ee ku hayi doontaa kooxda reaal madrid reaal madrid ayaa marba mar ka dambeysana waxaase soo taraya dhaawacyada soo gaaraya xidigaheeda muhiimka ah hadalhaynta haddaan halkaasi kaga soo talaabna markana dhanka iyo qormooyinka waayahay luuley waa mahadsan tahay qormada ugu horreysa dhankayga waxaa lagu bilaabay xigmado qurux badan saaxiibtinimadu ma aha qofka aad wakhtiga ugu dheer taqaanay saaxiibku waa qofka inta kuu yimaada ku yidhaahda anigaa halkan kuu jooga oo ku garab taagan ficilna kuugu caddeeya ka faa'iidayso oo si fiican u isticmaal wakhtigaaga dib waad u akhrisan kartaa qoraal fariin ama buog waad soo ceshan kartaa fiideo muuqaal ah ama mid dhegaysi ah laakiin ma jiro adduunka nidaam ama sistem dib kuugu soo celin kara wakhti ku dhaafay ee aadan isticmaalin ama aadan ka faa'iidaysan haddii qof si dhab ah u rabo inuu ka qayb noqdo noloshaada waxa uu si dhab ah u sameeyaa dadaal si uu ugu soo biiro noloshaada nolol la wadaagayo ma aha wax la jeli karo ama afka keliya laga sheegi karo wanaag ku beddel xumaan kasta dhoola dhoolacaddee goortii aad murugaysan tahay ku qanacsanow halka aad joogto iyo waxa aad haysato had iyo jeer cafi cid kasta ogow dadku way isbedelaan qalad waa dhici karaa laakiin xusuusnow noloshu way soconaysaa dadka qaarkii waa sida daruurta oo kale goortii ay kaa tagaan waxay kuu noqotaa maalin qurxoon mar kasta aad ka shakido ilaa heerka aad gaari karto xusuuso ilaa inta aad soo socotay waxa aad ka soo gudubtay dagaalada qarsoon naftaada ee aad ka soo guulaysatay iyo dhammaan cabsida aad ka soo adkaatay xiriirku kuma xirna da-da masaafo fog isku dhowaanshiyo kala maqnaanshiyo iyo in la iswaco daqiiqad kasta maalintii waxa muhiimka ah waa in la helaa aaminaad iyo daacadnimo aaminaada gabadha ee ninkeeda iyo daacad ahaanshiyaha ninka xaaskiisa qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey dadku ma oga oohintaada dadku ma oga murugadaada dadku ma oga xanuunkaaga balse waxay dhammaan ogaadaan goortii aad hal qalad samayso laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa og ilin kasta oo indhahaaga ka timaada wuxuuna kaa cafiyaa qalad kasta oo aad samaysay harajo dhigin qormadan ayaana kasoo xiganay qof baraha bulshadu kusoo gala barbaar gruub qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan soo qabto nin da ah oo waayaarag ahaa ayaa waxaa la weydiiyey maxaad ka baratay nolosha waayihii aad soo joogtay markaasuu ku warceliyey sidan waxaan ka bartay in adduunyadu qiimaheedu yahay diin iyo in lagu daydo dadkii wanaagsanaa ee dhintay waxaan ka bartay in qofka la dulmiyo mar uun uu arsan doono waqti dheerba ha ahaatee waxaan bartay in noloshu goy karto ilbiriqsi kasta waxaan bartay hadalka macaan iyo wejiga furfuran inuu yahay akhlaaqda hoggaankeeda waxaan bartay in qofka ugu qanisan ee dul saaran adduunkan uu yahay kan haysta caafimaad iyo nabadgelyo waxaan bartay in qofkii talaashatiin uusan timir guran doonin waxaan bartay in cimrigu dhammaanayo howlaha adduunyadana aysan dhammaanaynin waxaan bartay in qofkii raba in ay dadka dhagaystaan uu isagu marka hore dadka dhagaysto waxaan bartay in safarka lala safro dadka uu yahay waxa ugu habboon ee lagu ogaan karo qofka kartidiisa ugu dambayntiina waxa uu yidhi waxaan bartay in kan jaahilka uu ku celceliyo aniga aniga markaasna gudihiisu waa faaruq aan waxba haynin qormadan ayaa waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cabdiraxmaan guud ahaana iyada ayaa u dambeysay xubinteenii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe waayahay luul iyo deqo ay mahadsan yihiin waxay nala socodsiinayeen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal markana saaxiib yaal wararka soomaalida inteeda kale ka baxsanayaan dib ugu noqonaynaye madaxweynihii hore ee dalka bakistan ayaa maanta waxaa lagu aasi doonaa gudaha dalka bakistan qabuuraha milatari oo ku yaala magaalada kiraaji ee koonfurta dalka bakistan waxaa lagu wadaa in duurnimada maanta ah qabuurahaasi lagu aaso madaxweynihii hore ee dalkaasi jenaraal berzev musharaf marxuumka oo ahaa toddobaatan iyo sagaal jir waxa uu dhowaan uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada dubai ee dalkaisu tagga imaaraadka carabta halkaas oo uu waayihii dambe uu ku xanuunsanayay diyaarad wadaymeydka ee musharaf ayaa waxa ay xalay xilli dambees oo saqdhaqaxa ah waxay ka degatay garoonka diyaaradaha ee magaalada karaaji iyadoo qaar ka mid a ah qoyskiisa iyo heladiisa ay musharaf ay la socdaan kuwaasi oo kala yimid dalkaisu tagga imaaraadka carabta meydka waxaa xalay la geeyey durbadiiba isbitaalka military ee la yidhaahdo malir center ee magaalada skraaji ku yaala waxaana qorshuhu uu yahay in aas qaran loo sameeyo oo loogu sameeyo barxadda bologreg mely center oo ku taala gudaha dalkaas saacaddu markii ay tahay kowda ayaa afartan iyo shan daqiiqo ee duhurnimo ee xilliga dalkaas ayaa la aasi doonaa waxaana la geyn doonaa qubuuraha militariga oo ku dhow deegaanka lagu magacaabo shansar court ee magaalada karaaji ku yaala dhinaca kalena dowladda bakistan weli wax war ah kama aysan soo saarin ee aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore dalkaasi balse afayeenkii hore ee jenaraal musharaf ayaa waxauu sheegay in aas qaran uu noqon doono mid dowladdu ay ka qayb gasho iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada afhayeenka musharaf waxa uu intaasi uu ku daray ama uu xusay in marxuumka lagu aasi doono qabuuraha milatariga iyadoo halkaasi la geyn doono si kastaba musharaf iyo aabihiis ayaa isku meel lagu aasi doonaa halka hooyadiina horey loogu aasay gudaha dalka isu tagga imaaraadka carabta mareykankana waxaa faahfaahin dheeraada ah uu ka bixiyey buufinta ee eh, lagu soo ridiyey gudaha dalka ee eh, mareykanka qeybo kamid ah isniintiina dhaaftay buufintan ayaa waxa uu mareykanku uu sheegay inay ahayd basaas uu doonayay shiinuhu inuu ku ogaado ama uu ku basaaso ee eh, gudaha dalka mareykanka faahfaahinta ayaa lagu sheegay wasaaradda gaashaanigu ay sheegtay in kastoo baaritaanka weli aan la dhammaystirin laakiin waxay sheegtay in dhirirkeeda ama cabirkeeda boofintan uu yahay laba boqol oo fiid ilaa iyo lixdan mitir waxaana ay sidey xamuul badan oo walxa maadooyin ah ayaa layidhi warbixin kooban oo lasii daayay waxaa intaasi lagu daray oo saraakiisha difaaca mareykanku ay sheegayaan in cabirka iyo qaabka uu u sameysan yahay sheygan uu wargelinayo wax kasta oo hareeraha ah maadooyinka ku jirana waxa ay yihiin kuwo wararka aruurin kara ayaa layidhi sawirqaadayaasha ayaa soo qaaday sawirka oo hawada hehaabaya iyo xilliga la ridayay oo ay ku soo dhacaysay badda qeybo ka mid a ah gudaha dalka ee mareykanka maadada ay ka sameysan tahay ee boofintan ayaa weli mareykanku baaritaan uu ku wadaa welina war rasmi ah kama uusan soo saarin waa maalmihiina dhaafay shiinuhu waxauu arintan uu ku sheegay in aysan jirin wax basaasnimo ah ama falkaasi uusan ahayn basaasnimo oo uu ku eedeeyey mareykanka inuu hurinayo ama uu eh, kala fogeynayo xiriirka u dhexeeya mareykanka iyo sidoo kale shiinaha taliska milatariga maalina waxa ay sheegeen in dalka ay ka eriyeen madaxa waaxda xuquuqul insaanka ee eh, loo soo gaabiyo waa howlgalka ee eh, magaciisa loo soo gaabiyo manyusma howlgalkaas oo ka qeybgala oo ka howlgala gudaha dalkaasi maali go-aanka ayaa yimid ayaa layidhi kadib markii ee dhaqaalaha xuquuqda maali bishii hore ee lagu dallaciyey xaalad ammaan ee wadanka ee xilligaas oo qaramada midoobay lagu sheegay in ninkan ee si muusuq maasuq ah uu u adeegsaday dhaqaalaha qeybo kamid ah oo isagu maamulayay sida wararku ay sheegayaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday in ninkan laga ceeriyey gudaha dalka maali waxaana loo qabtay ilaa iyo afartan iyo laba saac oo uu kaga baxayo gudaha dalka maali tallaabadan waxay timid ayaa layidhi kadib falkii ee qaska iyo qalalaasaha ahaa ee ka dhacay maali ayaa lagu sheegay inkastoo faahfaahin dheeraada ah aan laga bixin labaatan iyo toddobadii janaayo ayay ahayd markii dowladaha afrikaanka ah qaarkood ee bariga iyo koonfurta dhaca afrika ay ka shireen xaaladda maali oo ay isku dayeen inay xoojiyaan howlgalka lagu magacaabo miyusma ee ka howlgala gudaha dalkaasi howlgalkan ayaa la asaasay labadii kun waxaana xilligaasi jiray kacdoon iyo xaalado qalalaasa ah oo ka taagnaa maali welina waxaa jira kooxo qalalaaso ka wada waxaana howlgalkan ee eh, la ballaariyey labadii kun markaas oo dowlado badan oo howlgalkan kasoo qayb galay weli ay ku sugan yihiin gudaha maali inkastoo dowladaha qaar dib ay uga baxeen maamulka militariga ah ayaa marar badan hor istaagay in mayusma ay ka howlgasho gudaha dalkaasi laakiin weli ciidamada ayaa kasii howlgalaya eh, gudaha dalka maali dhinaca kalena ciidamada nabalilaalinta ee dalka koonfur afrika mid kamid ah ayaa la dilay kadib markii mid kalena la dhaawacay sida wararku ay sheegayaan howlgalka gudaha dalkaasi ayaa askartani u joogeen waxaana dowladda koongada dimuqraadiga ah ka taagan qalalaase iyana waxaana jooga ciidamo howlgal ee eh, qaramada midoobay u jooga sida ay u xasilin lahaayeen eh, dowladda dimuqraadiga ah eh, halkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa si adag wax u cambaariyey weerarka isaga bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarka ka dhanka ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay noqon karaan dembi dagaal marka loo eego ayuu yidhi sharciga caalamiga ah diyaaradaha kasoo duulay banin baniin ayaa waxaa lagu wargeliyey in ay ku degtaan qeybo ka mid ah halkaas waxaana xilliga diyaaraduhu ay deganayeen la toogtay qaar ka mid ah askartan oo la sheegay in laga toogtay xilli diyaaradda ay ka deganayeen ciidamada koonfur afrikaanka ah waxay wararku xaqiijiyeen in bartamaha garoon ka mid ah magaaladaasi lagu toogtay sida laga soo xogtay xigtay afhayeenka howlgalka qaramada midoobay ee dowladda dimuqraadiga ah ee d r congo ilaa hadda lama ogo halka rasaastu ay ka timid waxaana jiro baaritaan la sameynayo ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay fiidnimadii hore ee xalay warbaahinta dowladda ee koongada dimuqraadiga ah labadii kun iyo laba iyo tobankii sagaalkii maarso sideed nabad ilaalin ah oo kamid ahaayeen lix bakistaaniyiin ah iyo hal ruush ah ayaa iyo sidoo kale hal serbiyaan ah ayaa la dilay markii diyaarad helikabtar isla sidan oo kale ay u deganeysay qeybo ka ah gudaha ee koongada dimuqraadiga ah laga soo bilaabo november koob iyo labaatankeedii laba kun tuutsiga ee m saddex ee ka dagaalanta dalkaas ee goomo iyo aaga ka dagaalanta iyo sidoo kale rawaando ayaa kusii fidaysay qeybo badan oo ka ah gudaha ee koongada dimuqraadiga ah kuuriyada waqooyina waxa ay ballan qaaday in ay ballaarinayso carbiska military ee ay wado kuuriyada waqooyi waxay sheegtay inay ballaarin doonto ama ay xoojin doonto dhoolotuska military oo ay ka wado qeybo ka mid a ah xeebaha dalkaasi go-aan ay ama kasoo baxay shir ay ku yeesheen guddiga dhexe ee militariga ee xisbiga shaqaalaha iyo guddiga militariga ayaa waxaa lagu faafiyey in go-aankan uu kasoo baxay madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxaana muhiimadiisu ay tahay in la ballaariyo dhoolotuska kuuriyada waqooyi dhinaca kalena kuuriyada koonfureed ayaa iyana dhowlotuskeeda eh, sii wadata waxaana labadan dowladood ah, ama labadan quwadood ay yihiin kuwa inta badanba iyagu ee eh, dhowlatuska soo bandhiga si kastaba waxay hurin kartaa ayaa laleeyahay xaaladda labada dal oo iyagu dhowr jeer hanjabaado hawada isku marsiiyey kadib markii dowladaha labada dal ee dariska ah ay dhoolatus kala duwan ay soo bandhigayeen sanadadii u dambeeyey weliba bilihii u dambeeyey weli waxaad degeysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi dagaal wuxuu tirtira iyo dhib u taransho mooyaane ninna kuma tanaado shar baa loogu tegayaae tahriib iyo qaxwu leeyihiiyo kala tabaalowe tabaryarina waa leeyihiiyo weliba taagwaaye tafantoofna waa leeyihiiyo tuugsi ku aabaade taqwad xumana waa leeyihiiyo tubihi naareede tarabtarabna waa leeyihiiyo tacasi joogteeye war wixii colaa talinayuu toobadda u areesow aniguna waxaan maqli jira da'yartii kacaysaba intaad dooxanaysaan dabargo'ayne war cabdulla waxaa kaloo la yidhi damac male walaalkii ninkii dooxa oo dile maduxdhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy waltaajo waxaa kaloo la yidhi walaalkaa diloo dooxnina darajo kuma helo war waxaa kaloo la yidhi marba luuqad lagu loolamaa laxawgu yaallaaye laasacaano lahankaas ka kacay luriya ciilkiisa ladqabeen ha loo raadiyaan tala ku soo looji war kalamaanay laasaanood geeka dagaalku dhiyan eedankuhuma warmadeeyow ah. maxaa kaa galay sootii hadda kahor lagaa soo tarxiilay naw wartaa boqor buub madooba bari hore ka xaalsiiyey war unuqdudaas ma nii jirto dadka bogsho bur'ad ilaahayn marya qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad ba qalad lagu sahayaa waryaa ooyaya war calaa kulli xaal soomaaliyu meelay joogtaba dagaal waxuu galay wuxuu gudo way taqaan cid ka faa'iidda inaan la soo arkinna waa la og yahay waana wiil iyo walaal seeg marka waxaan dhihi lahay ragga dagaalamaya ah. nimayahow dad lama beero ah. mana baxo sidii geedo ah. ma ogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war walaalaan isuraynin col iyo weerar kuma fiicna waxna lagama faa'iido marka waxaan dhihi lahaa yaan lakala walwaalin yaan lakala wareerin waayihiiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone wah higaasku kujaban weerahayte aryaadhaha wariya dhammaantiis anigu waxaan dhihi lahay dheexaad walaaciyo welwel iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtee haddii aadan waalnayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha war kalamaanay waxaa la yidhi dable garasho liitoosi uu maatida u laayo iyo belada loo layliyey iyo qoriga liifkiisa qalbiguna laxaamadan yahaa helaya luuqluuqe markaasuusan kaa dayn laqdabajiifna kaa ladine xabadahana kuu laasimaa maalin iyo leyle qof dayoobay leexleexashadu waa u lii asagoo dab loocloociyaa hay la dagaal ooge liidhara hubkana dhiiba lacagtiisa oo dabaq ku layrsanahayo gacantu laadlaado oo labeeni fuusho wuxuu liqa u soo taagan oo laftiya dhacankiyo bulshada cunaya liigooda godabtiyo lugooyaduna ay tahay ladnaantiisa ama helaya leefleef markii galowgu suuqeeyo unbay nabaduleeb iyo ku tahay hahiya laandayre dadkan laxaw dhaliyaa hongo'ayn baa ku laabudan warhangolo waxaan maqli jiray libaan male adduuno looxiyo qadiisuba marbay kala lumaano anliilaaf baa lagu qorin gaboosodin waliba ku tabtay hanta aad ku lulatana waad u weydaa wargabay iwaanaba ma taqaaniine adiga waayaaragaha iga dhegaysta dagaal iyo duullaan walba dhibanihiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraadba waa shicibka hooyo ayaa gaashaanqaadkeedii ku waayaysa marwo ayaa gacaliheedii kaga libdhayaa dunida dahsoon saaxiib ayaa saaxiibkiisii kale dharaar cadwidku kala kaxaynayaa walaal ayaa geerida si arxan daran uga garba garbaduubaysaa walaalkiisa kale oday iyo afadiisa ayaa kala ambanaya waalid iyo ubadkiis ayaa isweynaya macallimiin iyo ardaydooda ayuu wedku kale eriye dib jir ayaa derbigii uu hooyan jiray kaga lumayaa dunida madaafiicda iyo burburka xoogsato ayaa qutulyoomkoodii ku baaba'ayaa dhexda labada madfac ee weerar iyo weerar celiska deedna hambada soo harta ayaa kala furfurmi oo kala furfurmi oo si kala furfurmi deedna kala firxan iyaga oo argagaxsan waa kuwa iyaga oo qaaqaayanan waddooyinka ama xeryaha qaxootiga horay iyo gadaal u dhex socda waa kuwa iyaga oo aantii hore ka soo kabsan tu kale food saaray sheegaya waa kuwa ay maskaxdu ka gaabisay ama ka daciifisay weelaynta iyo diiwaangelinta silsiladaha dhacdooyinka ee isdabajoogga ah waa kuwa iyaga oo gacalooyinkoodii waayey iyo kuwii ay jeclaayeen haddana naftooda gorgortan ku jirto waa kuwa hoobaadka nafsadeed ku dhacay ee sidii wax maran iska daba wareegaya waa kuwa oo waa kuwa ku dhibban meel weliba war warkaaga waxaan u gartay dhamtii iyo diridhigtii madaafiicdii darayd intii aan mawdku dilin ah. markay sii kala dideen ah. qaar baa duur bahal ku cunay qaar baa dibadaha ku lumay qaar baa doon lagu raroo ah. badweyn lagu daadiyaa daryeel qarannimo la lawaa xadgudub naxariis darraa darxumo hoy bay u tahay war axmedow dabka shidana la hadamiye magaalada laascaanoodoo baryahanba foolanaysay waxay saaka alaysaydii umushay dagaal iyo go'aammo isdaba jooga garaadadii markay soo saareen go'aammadii shirkooda ka soo baxay iyo xabaddu markay faniintay uma dhexayn wasiirka warfaafinta somalilan oo laascaanood joogaana wuxuu sheegay in ciidamada xarumahooda lagu weeraray garaad jaamac garaad calina wuxuu yidhi waa nala soo weeraray labada dhinac is eedaynaysana ee mid weliba leeyahay waa nala soo weeraray magaaladay wada joogeen allaa weyn ninkii aamina awood leh war waxaad ka tagtay ummad waliba aayaheeda inay garato iyada haali war waxaan daawaday garaadkii hoggaaminaya shirka laascaanoodoo leh dagaalka ha la galo ha la diriro ha la isdifaaco oo cadowga ha laga hor tago marka waxaan la yaabanahay haddii salaadiintii iyo nabadoonnadii colaad ku baaqaan yaa nabad ku baaqaya war anna waxaan la yaabanahay dowladdiioo wadata dabaabaad hadday shacabkeeda ku duusho yaa difaacaya war madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin waxay ka mid ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxayna ka goosteen markay arkeen ciidankiiyo shacabkoodii weeraraya oo dabaabadihii iyo diyaaradihii lagu gaday cashuurta shacabka lagu duqaynayo markaas bay snm noqdeen marka waxaan maqli jiray laba talabaysasaaroo weligay laba tagoogo isma saarine nimankii taa ka dagaalamay inay dabaabaadkii iyo ciidankii dawladda somalilan ku weeraraan shacab uguma fadhiyin war dawladdu ciiddeeda iyo xuduudkeeda inaad difaacdo xaq bay u leedahay mar horena madaxda somalilan waxay sheegtay in fanalka laascaanood argagixisa ku lug leedahay war hooyo iyo lix carruura oo ay dhashay toddobadoodu madfac ku habsaday laascaanood waana ku dhinteen marka argagixisada caalamigaabay ah ahaayeen miyaad naga dhaadhicinaysaa war laascaanood waxa ka dhacay looma kala harine waxaa la yidhi ciidan puntland ka socda ayaa xabadda magaalada ka dhex bilaabay siyaasiyiinta dani ka soo hor jeedaana waxay leeyihiin aaranjaana fidnada hurunteeda qayb ka ah marka shacabka gobolka sool dhinacna uma fayooba lagu haystaa naw war xuduudka british somalilan birkitgart wuxuu maraa garoowa agtiisa xaggee ka waalan tihiin war waxaa layidhi meeshii laba maroodu ku dirirto cawsaa ku gacan galay calaa kulli xaal anigu waxaan maqli jira dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doonhe isku naqan abdulwadiin weliba ku tabtay dood addaalad ah dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dab hulaaqay nagate waradnimaday waxaad ka tagtay anaa dawlada anaa darajale waxaan doona fali ka digtoonow dabhulaqay noqote deendambeeton dibu bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dabbalaayay noqote war maanay war ma haysiine xabaddu ah. laasacaana kuma ekee garowey xataa ka faniintay waxaa weeraray baa la yidhi goobihii loo diyaariyey isdiiwaangelinta ah. ciidamo ka soo hor jeeda waxayna aaminsan yihiin ah. in madaxweynaha puntland deni ah. uu hawshan muddo kororsi ku samaysanayo waxaana arrinta daba qabtay baa la yidhi salaadiinta puntland oo uu hogaaminayo islaan ciise islaan maxamed ciidankiina waa uu ka saaray baa layidhi goobihii xalay ay soo galeen mucaaradka siciidani ka soo hor jeedana waxay leeyihiin isdiiwaangelinta hubaysan oo muddada lagu kororsanayo aqbali mayno marka waxaan la yaabanahay siciidani maa sida lafta gareen shirdi buu heshiisiina qabsado war haddadani maasagaa saxiixay shirkii wadatashiga isagu wargogosha koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabkaa dhigaye gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye yaasiin may dhigta gogosha dibu heshiisiinta buntland horta buntland shirka dibu heshiisiinta koonfur galbeed ma lagala tashaday war koonfur galbeed xalkeeda macal madaxweyne xasan shiiqaa ka odayeeyeye gogosha dibu heshiisiinta buntland ma lagu casuumay war horta in la dhiga sow kama horrayso war buntland waxay tiri sidii madax bannaanaannu dhaqmaynaa boowe arrimahanaga annagaa ka tashanayno yeereena waar walaweynay qaranka somalilan xadgudub ma aqbalayo gogalna uma dhigi kartiin shirdubeeshina uma qaban kartiin war anugu waxaan la yaabay puntland waxay tidhi waxaa qalaalaasaha ka dambeeya madaxweynaha jabuuti madaxweynaha soomaaliya iyo kan somalilan gobolka gadana maalin dhowey siyaasiyiinka hadasha waxay dhaheen ciidanka gorgor waxaa ka soo qaadaya gobolka ismaaciil cumar geelle iyo xasan shiikh reer laascaanoodna maalin waxay dhaheen dowladda jabuuti iyo dawladda federaalka garteenna ma geli karaan marka waxaan la yaabanahay ayaantan madaxweynayaasha laysku duubayo maxaa isku dembi ka dhigay aryaadhaha meel kasta qaylada ka taagan muddo koror siday u badan tahaye samigay cabdulloo la yaabanna waxa uu yidhi how hoggaanka kii walbo heela hal sanaaxow la heera hoggaanka kii walbo heela hal sanaaxow u haybiya war ma haysaane sharci sharci sharci nidaam nidaam nidaam aan maqli jira khilaaf khilaaf khilaaf walku gudubay war horaa waxaa loo yidhi sharciga ilaali ha ku ilaaliye warwallo weyne goor baa sharci yeelateen war dadaan sharci lahayna waa dadaan qaanuun lahayn dadaan qaanuun lahaynna waa dadaan xeer lahayn war war ma haysiine wax badana sharci darra laydinku dhaqaye konton iyo dhowr sanno kadib hay-adda nisa maantay sharci noqotay oo weligeed waxay samaynaysa ma sharci darray ahaayeen war la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan miyaadan maqli jirin war sharci hadday tahay miyay dadka aqalladooda ugu geli lahayd aw maalin walaageed fala kortafal laakiin waa infaatukum yaa haytay wargooyin war ma haysiine hay-adda nisa waxaa la yidhi ciddii talada haysaa waxay doontunbay samayn jirtay waxay doontay dili jirtay waxay doontana waa dayn jirtay sharci lagula xisaabtamana ma lahayn xeer iyo qaanuun ilaashana ma lahayn hedeega mahad baa u sameeyey soo maaha warwar kale waa golaha shacabka waxay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen sharciga hay-adda nisa orayaantaanoo dhan waa akhrinayna waa kuwii lahaaye hadda ma xifdiyeen war markii golaha shacabku ansixiiyeen xeerka hayd danisa agaasimaha mahasalaad wuxuu yidhi sharcigani wuxuu ilaalinayaa muwaadinka soomaaliyeed wuxuuna xoojinayaa la dagaalanka khawaarijta iyo fidnawadayaasha mana dhici doonto haayadda inuu nin walba siduu doonayo u adeegsado marka golaha shacabka waan mahad celinayaa aqalka sarena waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan iyaguna war ilaa mahasalaad waxuu la aamusnaay sharcila'aantay aheed war mar horaa taliya shib loo bixiyey war haddii hayaddii sharci laga dhigay hadda kadib inow hadli doonaan u malaynayaa war haddaba wuxuu ku yidhi sharciga wuxuu ka hortegayaa in takrifo lagu sameeyo magaca hayadda adda ninkaa hortiis may gurigalaaw runtiisu horta sharciga ma ninkii ku shaqaynayaa sameeyey aryaadhaha sharciga nisa in la islaawaada akhriyo la ansiixiyo wow eekeed in la islaawaada akhriyo la ansiixiyo waa eeheed waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinaya waxaana farsamaynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo w ها maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maaranta isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliye midigta isqabsada cuntada kala maarmi maysaan soomaaliyey dhirika isqabsada mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow gasoor ma ka nabad baa macaani ma ka maarantaa midnimo ma ka maamul dowladnimo ma ka nabad baa macaani qabsada kala maarmi maysaan soomaaliyay kidigta isqabsada isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliyay